رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahuma wslm cla nabiyina muxamedi wcla alihi wsaxbihi wman waalaah allahuma callimna maa yanfacuna wanfacna bima callamtana wazidna cilma yanfacuna suma ama bacd waxaynu ku soo jirnay kitaabkii alkabaa'ir lilimaami dahabi raximah اllahu tacaala raxmata waasica waxaynanu ku jirnay alkabiiratu athaaniya kabiirada labaad xadiiska tobnaad markaynu maraynay baa waqti sagaalaad baa wakhtigu inaga dhacay waxay darsigeennan uu ka bilaabmanayaa xadiiska tobnaad wa qaala sala allahu calayhi wasalama ida altaqa almuslimaani bisayfayhima faalqaatilu waalmaqtuulu fi nnaar qiila yaa rasuula allah hada alqaatilu famaa baalu lmaqtuul qaala inahu kaana xariisan calaa qatli saaxibih wuxuu nabigeenu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi ida altaqa almuslimaani labada muslim hadday kulmaan bisayfayhimaa seefahooda ay ku kulmaan seeftu waa aaladdii wakhtigaa qaalibka u ahayd ee lagu dagaalamayay laakiin wax kasta oo ay ku dagaalamaan haddii laba muslim ay kulmaan falqaatilu yacnii midka wax dilay iyo walmaqtuulu midka la dilayba fi naari naarta ayay ahaanayaan qiila waxaa layidhi yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahay ow haada alqaatilu midkan wax dilay amruhu waadix arrinkiisu waa cadya waan garanay kan wax dilay famaa baalu lmaqtuuli midkan la dilay xaalkiisu muxuu yahay maxaa lagu gala isaga qaala wuxuu yidhi nebigu innahu kaana wuxuu ahaa xariisan mid ku dadaalaya calaa qatli saaxibihi saaxiibkii dilkiisa mid ku dadaalaya ayuu ahaa xadiiskan waxaynu ka faa'iidaysanaynaa falka ruuxa muslimkaa dilkiisa inaan gacan keliya laga geysan maxaa yeele waxaa la xisaabiyey maxay niyadii inahu kaana xariisan calaa qatli saaxibihi wuxuu ahaa mid dilka saaxiibkii ku dadaala ayb bal axaadiista markaan sardino ayaan ka hadli doonaa waxaa ku jira fiqi wa qaala sala allahu calayh wasalam nebigu wuxuu yihi laa yazaalu lmar'u ruuxu ka suuli maayo fii fusxatin ay fii wuscin waasicin uu ku sugan yahay diintiisa si nashaada oo firfircoon cibaadaadkiisa inuu u gudanayo fii fusxatin shay waasica inuu kaga sugan yahay min diinihi diintiisa uu kaga sugan yahay maa lam yatanadda ay maa lam yusib intaanu asiibin bidamin xaraam dhig xaaraana intaanu asiibinoo ku dhicin ruuxu diintiisa wuxuu kaga sugan yahay waasac buu kaga sugan yahay macnaha cibaadadiibaa u dhandhamaysa dhulkuna ku ciriri ciririyoomi maayo daacada iyo cibaadada alleh subxaana wa tacaalana midiba mid bay u dhiibaysaa laakiin ruuxu marka uu dhiig galo nolosha ayaa ku ciriiriyoomaysa daacadii iyo cibaadadiina wuu ka fogaanayaa nebigu marka wuxuu leeyahay salawaatu ullahi wasalaamu calayh laa yasaalu lmaru ruuxu ka suuli maayo fii fusxatin ay fii wuscin waasicin uu kaga sugan yahay min diinihi diintiisa uu kaga sugan yahay maa lam yatanada ay maa lam yusib intaanu asiibin bidamin xaraamin dhiig xaaraana intaanu ku dhicin xadiisku waa xadiis saxiixoo imaamu axmed baa fii musnadihi ku warinaya wabni maaja ayaa warinaya walxaakim ayaa isagana warinaya min xadiidi cuqbata ibni caamir radia allaahu canhu wa qaala sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi laa tarjicuu haw laabanina bacdii aniga gadaashay kufaaran gaalo haw laabanina yadribu uu garaaco bacdukum barhkiin riqaaba bacdin barhka kale uu qooraha ka garaaco maxaa loola jeedaa laa tarjicuu bacdii kufaaran yadribu bacdukum riqaaba bacd iyadoo aynu ognahay dhiiggu inuu yahay macsiyo iyo kabiira min alkabaa'ir waxaa loola jeedaa ama afcaashii gaalada ha shabbihina ama waxaa loola jeedaa kufrigani waa kufrun duuna kufrin weeyo waa macsiyo iyo kabiiro weeye weyn saa darteed kufriga ayaa qaybsamo midna waa midka diinta lagaga baxayo midna waxa weeye waa mid macsiyo iyo kabiiro ah fariintan weliba nebi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ahmiyadda ay leedahay boqolkii kun ee qof ee soo xajiyey carafo taagnaa buu wuxuu ku yidhi nebigu salawaatu wasalaamu caleyh ina dimaa'akum wa amwaalakum xaraamun calaykum ka xurmati yowmikum haada fii shahrikum haada wa baladikum haada laa tarjicuu bacdii kufaaran yadribu bacdukum riqaaba bacd ayuu ku yidhi nebigu salawaatu wasalaamu calayh marka ahmiyada ay leedahay waxaad ka dareemaysaa dardaarankii nebi maxamed salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ummaddan muslimiinta uu kaga tegay bay ahayd khudbooyinkii xajka uu jeedinaya xajatulwadaac uu jeedinayay aad buu ugu soo celcelinayey xadiisku waa xadiis saxiixa ah oo yacni markaa aad dareemaysaan inuu yahay mutafaqun calayhi bukhaari iyo muslim ay warinayaan waqaala bishr ibnu muhaajir baa wuxuu yihi can ibni burayda cabdilaahi bni burayda can abiihi burayda ibn xusayb ana nabiy sal alla aleh wasalam qaala nebigu wuxuu yihi laqatlu lmu'mini ruuxa muminka dilkiisa ayaa acdamu ka weyn cinda allahi ilaahay subxaana wa tacala agtiisa min zawaali dunya adduunyadu inay suusho adduunyadan oo dhani inay suusho oo meesha ay ka baxdo jadwalka nololeed ay ka baxdo ilaahay agtiisa wax qiimaa kama leh laakiin maxaa ilahay agtiisa qiimo ka leh waxaa ku weyn hal qof oo mu'mina ilaahay subxaana wa tacaala agtiisa ku weyn halkaa qof ee mu'minka ah ee la dilaybaa adduunyada oo dhan oo la baabi'iyo taasaa ilaahay subxaana wa tacaala agtiisa kaga weyn xadiidka waxaa ku jira ibrahim nin la yidhaahdo ibraahim ibnu muhaajir ayaa ku jira oo nasaa'i uu yidhi ibraahim ibnu muhaajir laysa bilqawiyi nin xoog badan maaha laakiin waxaa xoojinaya riwaayada kale shawaahid kaleu leeyahayoo la zawaalu dunyaa yacni adduunyada oo suusha ayaa ahwanu cala allahi min qatli rajulin muslim nebigu wuxuu leeyahy salawaatu ullahi wasalaamu caleyh riwaayo kale la zawaalu dunyaa ahwanu cala allahi min qatli mu'minin biqayri xaqin riwaayadkaasa xoojinaya saxiixu ljaamicu saqiir yacni shan kun iyo toddobaatan iyo shan ilaa shan kun toddobaatan iyo lix waqaala calayhi asalaatu wasalaam nebigu wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh laa yazaalu lmaru ruuxu ka suuli maayo fii fusxatin waasac inuu ku sugan yahay yacnii waasac waasac uu ku sugan yahay min diinihi diintiisa uu kaga sugan yahay maa lam yusib intaanu asiibin daman xaraaman dhiig xaaraana intaanu asiibin diintiisu waa waasac iimaankiisu wuu siyaadayaa cibaadadii iyo daacadii daacaba daacay u furaysaa lafdiga bukhaari baa iskale wa qaala calayhi asalaatu wasalaam nebigu wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi awalu maa shay midka ugu horreeya oo yuqdaa la xukumo bayna annaasi dadka dhexdooda la xukumo yacni aakhiro marka la kala xukumayo khalaa'iqda ilaahay u garsoorayo fi dimaa'i dhiigaga weeye see laysu waafajinayaa markaa yacnii xadiiskii kale ahaa nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi awalu maa yuxaasabu bihi alcabdu yowma alqiyaamati asalaah waxaa laysu waafajinayaa ilaahay subxaana wa tacaala maxkamadiisa caadilka ah bini aadamka iyo makhluuqa markuu rabbi subxaana wa tacaala u kala garsoorayo waxna waxa weeye waa xuquuq ilaahay subxaana wa tacaala uu leeyahay waxna waxa weeye waa xuquuq ay ka dhexaysa maxay bini aadamka iyo aadamaha ka dhexaysa yacnii wixii xuquuqda alle subxaana wa tacaala iyo takaaliiftii sharciga ahayd su'aal la weydiiyo addoonka mu'minka waxaa ugu horaysa salaadiisaa ugu horaysa awalu maa yuxaasabu bihi alcabdu alsalaa fain salaxat salaatuhu salaxa saa'iru camalihi wain fasadat fasada saa'iru camalihi ama xuquuqda bini aadamka iyo garsoorka loo kala garsoorayo waxaa ugu horeeya wax la weydiiyo dhiigagii iyo wixii xuquuq ay isku lahaayeen baa loo kala qaadi ayb xadiiska bukhaari baa fii saxiixii ku warinaya kitaabu diyaat baabu qowl اllahi tacaala wman yaqtul mumina mutacamida fajazauhu jahannama waa min xadiidi ibni cumar radi allahu canhuma waqaala firaas wuxuu yidhi can shacbiyi caamir bni sharaxiil ashacbi can cabdilahi bni camr bni caas wuxuu ka wariyey qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaah wuxuu yidhi akbaru lkabaa'iri dembiyada kabaa'irta waxaa ugu weyn al-ishraaku billaahi ilaahay subxaana wa tacaala oo loo shirki sameeyo xuquuqdii ilaahay uu iska lahayoo cid kale loola qaybiyo iyo wa qatlu nafsi naftii in la dilo yacni ilaahay dhiiggeeda uu kaa xarimay iyo wa cuquuqu lwaalidayni labada waalidin caaq lagu noqdo isagaana kabaa'irtan xabad xabad u tirin doona imaamku raximah allahu tacaala raxmatan waasica bukhaari baa fii saxiixihi ku warinaya yanii kitaabu alaymaan wanuduur buu ku warinayaa baabu alyamiin alqamuus baabkaasuu ku warinaya raqamka min xadiisi cabdilahi bni camr bni caas ayuu ku warinaya waqaala wuxuu yidhi xumayd ibnu hilaal anba'anaa nasr ibnu caasim anba'anaa cuqbata bni malik can inabiyi sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi ina allaha alle subxaanahu wa tacaala abaa calaya waa iga diidey yacni muxuu iga diidey abaa calaya towbata man cid towbadiisuu iga diidey qatala dilay mu'minan ruux mu'minan ruuxii ulakac u in allaha abaa calaya man qatala mu'minan qaalaha alaasan saddex jeer buu nebigu yidhi salawaatu wasalaamu calayh wa kaasina calaa shardi muslimin shardiga muslim buu ahaaday yani xadiiskaah ibnu abi shayba ayaa fi lmusanaf ku warinaya wanasaa'iyu fii sunani ilkubraa ayuu ku wari walimaam axmed fii musnadihi ayuu ku warinaya ibnu abi caasim fi alaxaadi walmahaani wa yacla fii musnadihi wabni xibaan iyo keyrkood baa warinaya wuxuu xadiiska nebigu ku leeyahay salawaatu wasalaamu calayh ilaahay waa iga diiday ruux mu'mina ruuxii ulakac u dilay toobaddiisa alle waa iga diiday toobaddana waxaynu ognahay ma caddaa wixii shirkiga ka soo hadhay iyo gaalnimada yacnii haddii ilaahay kuu roon yahay ruuxu hadduu ku dhinto isagoo aan ka toobad keenin uu ku dhinto inuu yaallo maxay taxta almashii'a in shaaa cadabahu wa in shaaa hafara lahu maxaa lagaga jawaabayaa marka si muctaqadka ahlu sunnaha marka loo waafajiyo waxaa lagaga jawaabayaa toobadiisu aqbalitaankeedu waxay ku xidhan tahay shuruud shuruud bay ku xidhan tahayo iyadoo ilaahay subxaana wa tacaala cuquubo iyo aan la soo marinoo wixii xuquuqahee lagu lahaa aan laga gudin jannada ilaahay subxaana wa tacaala si yani markaa bisabqi cuquubatin markaa ma gelayo in wixii xuquuqa ee lagu lahaa laga soo jara dilka nafta ruuxa muslimka dilkeeda waxaa ka ratibmaya saddex xaq xaqa koowaad ee ka ratibmaya waxa weeye waa ruuxan aad dishay xaqiisii xaqa labaadna waxa weeye waa dadkii qaraabada iyo ruuxan dhexalkiisa lahaa awliyaaulmaqtuul lmaqtuul xaqi ay lahaayeen kaasi marka waxaad kaga fakanaysaa dee ama qisaas ama inay ku cafiyaan ama inaad diyo siiso maxaa kuu soo hadhay xaqullaahi xaqa ilaahay xaqa ilaahayna waxaad kaga fakanaysaa toobadda aad ilaahay subxaana wa tacaala u toobad keento oo tooba nasuuxa aad la timaado xaqii bini aadamka iyo warasadiina maxaad kaga fakatay inaad qoortaada dhiibato oo lagu cafiyo ama diyo lagaa qaato ama laguu dilo maxaa soo haray qofkii aad dishay xaqiisii asaguo xagguu kugu sugaya isaguo xagguu taagan yahayoo nusuustan waciidka ahi waa yacni macnaha ay tilmaamayaan wuxuu leeyahay isagoo dhiiggii ka da ayuu imaanayaa rabbiyow bal weydii wuxuu ii dilay marka isagoo xaqiisii waa kuu haystaa haddaan ilaahay subxaana wa tacaala kaa cafiyin oo isaga raaligelin alle subxaana wa tacaala intuu raalligeliyo xuquuq uu ku raali noqdo alle subxaana wa tacaala iyo sawaab iyo ajar uu ku raali noqdo aan ilaahay kaaga sabirsiinin wa qaala nebiyu sala allahu aleh wasalam nebigu wuxuu yidhi maa min nafsin naf ma jirto naftaasoo tuqtalu la dilayo dulman dulmi loo dilay ma jirto ilaa kaana waxaa ahaanaya cala bni aadami in aadan dushiisa waxaa ahaanaya ina aadankii alawali horeeyey waxaa ahaanaya kiflun ay nasiibun qaybba ahaanaysa oo min damiha dhiiggeeda uu ku leeyahay sabab liannahu maxaa yeelay awalu man ruuxii ugu horreeyey buu ahaayo sanna alqatla dilka jideeyey marka cid kastoo sunno iyo dhaqan xun jidaysa cidda dariiqaa ku raacday dembigeeda waxbuu ku yeelanaya ilahay qur-aanka wuxuu ku leeyay liyaxmiluu awsaarahum kaamilatan yowma alqiyaama wa min awsaari aladiina yudiluunahum bigayri cilmin in aadam kii dilka geystay ee bini aadamka dilka baray naf kastaoo bini aadana ama ruux kasta oo markaa xaqdarro lagu dilo dilkiisa qayb buu ku yeelanaya qayb buu ku yeelanaya maxaa yeelay liannahu awalu man sanna alqatla waa ruuxii ugu horreeyey dilka jideeyey muttafaq calayhi wacan ibni cumara cabdilaahi bni cumar waxaa laga wariyey radia allaahu canhu can inabiyi sala allah aleh wasalam nebiga wuxuu ka wariyey qaala wuxuu nebigu yidhi man qatala ruuxii dila mucaahadan yacni ruux ballan lagula jiro mucaahadan marka la leeyahay yacni imaamka muslimiinta caahadahu calayhi imaamu lmuslimiin mucaahidan marka la yidhaahdana yacni waxa weeye la galay marka man qatala mucaahadan iyo mucaahidan waa isku mid lam yarax kuma yacni lam yarax ma uriyo ama lam yurax lama ursiiyo ama lam yarix ma uriyo saddexda waa lagu dabdiye aljannata jannada ma uriyo yacnii lam yarix ma uriyo ama lam yurax lama ursiiyo ama lam yarax ma ursado raa'ixata aljanna jannada carafteeda iyo urteeda ma helo wa ina riixaha urteedana tuujadu waxaa laga helayaa min masiirati arbaciina caaman yacnii masaafo afartan sano loo socdo markaad u jirto jannada carafteeda iyo urteeda iyo udgoonkeedaad helaysaa laakiin isagu ma helayo ma helayo maxaa looga jeedaa ma gelayo wey macnihi akhrajahu albukhaari baa soo saaray waannasaa'i xadiiskan dambe markaan abu hurayre aan raacinno baan macnaha ku jira tilmaami doona wa abi hurayrata radia allaahu canhu abi hurayra waxaa laga wariyey can inabiyi sal alla aleh wasalam nebiga wuxuu ka wariyey qaala wuxuu yidhi alaa hooyay man qatala ruuxii dila nafsa naf mucaahadatan yacnii mucaahadoo lala ballamay laha ay u sugnaatay dimatullaahi alle subxaana wa tacaala dimadiisa iyo magantiisu iyo wa dimatu rasuulihi rasuulka magantiisu ay u sugnaatay faqad akhfara wuxuu jebiyey dimat allaahi alle subxaana watacaala magantiisa walaa yurax yacni lama ursiiyo raa'ixata aljanna urta jannada iyo carafteeda wa ina riixaha urteedana la yuujadu waxaa laga helayaa min masiirati arbaciina khariifan afartan dayrood meel loo socdaa laga helaya